alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasul lahi salى allahu aleyh wasalam warajulu taصadaqa bisadaqati faakfaha xata laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuh ma almaqsuudu bihada alikhfaa ma almaqsuud bihada alikhfaa bimacnaa ana shimaalahu lam taclam ma anfaqat yamiinuh keyfa yumkinu hada shidaة إkfaaئihi lihadihi الصadقة لأna hada أqرب ilى الإkhlاص in tubdu الصadقاati fanicima hi wain تkfuuha wتu'tuuha الfuqراءa fahuwa khayr lakum sadaqada in la qariya ayaa fadli badan laakiin shayga mafduulkee laga fadli badanya marka qaarkood faadil buu noqon karaayo haddii qofkii markuu sadaqada bixiyo uu muujiyo ay dadkii kalena ku deenayaan oo matalan qof hormoodoo lagu daydo uu yahay oo kale xaaladdaasoo kale maxaa u fadli badan inuu muujiyo sekada laakiin iyada in la muujiya wanaagsan in la qariyay sekada oo si qarsoon loo bixiyo maxaa ka fadli badan waayo sekadu waa shay waajibo saaran qofka dimadiisa inay dimadiisi beri noqotay si loo ogaado waa inu waa inuu muujiyo xadiisku markaa wuxuu tilmaamaya sadaqada sunnaha ah inay wanaagsan tahay in la qariyo waayo allaha khaaliq ahi dee wixii la qariyay iyo waxa la muujiba u og yahay xadiisku waxaa kaluu tilmaamayay fadaaisha kale kusoo arooraya xadiiska ku jiray oo uu ka mid ahaa imaamun caadilun baa u horeeyey imaam caadil waa ra-iis اlqowm waa madaxweynihii waa kii ummadda u talinayey waa wasiir intaasoo dhan uu noqon karaa shabaab nasha fii cibaadat اllahi baa ka mid ah waxaa ka mid a ah, rajulu qalbhu mucallaqu bilmasaajid qof qalbigiisu masaajidka un ka soo laalaado oo siduu qalbigiisu masaajidka soo suranyahy o kale waynu garanaa masaajka inaanu qalbigiisa masaajka kasoo soo surnayne laakiin macnaheedu waa maxay hadduu markaa maqan yahay oo uu suuqa kasoo ganacsanaya adka salaadiibu ku fikiraya iyo waktigii ma gaadhay iyo ya maid ba hadleysa dumarka xagga sare ka hadlaya ha masaan warajulaani taxaaba fi llah laba qof oo alle dartii isku jeclaaday waxaa isku keenay inuu yahay maxabada ilaahay subxana wa tacaala markaa rasuulku uu sii raaciya wuxu uhi ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh inay ku kulmeen ay ku kala tegeen haddana taasaa marka hore jamcisay <clears throat> isku reer baynu nahay iyo isku waxbarashaanu ku kulannay iyo wax lamida maaha o kaliyahay waxbarashada hadday tii diinigahay tahay waa de way soo gudagelaysahay dabeetna qadiyadda inay ku kala tegeen iyagoo isku cadhaysan aan kala tegin amba iyagoo kale madhab noqday laakiin lilaahi amba geeri ha kala kaxayso amba si kale ha u kala tagaan waxaa ka mid ahaa imraأaة dati manصibi warajulu dacathu imraأaة dati manصibi wajamaali faqaala inii akhaafu الlah waa cifada iyo dhowrsoonidiisa gabadh laba sifoo la yaab la isku darsatay oo dumarku dee ay ragga kusoo jiidanayaan quruxna ilaahay waa siiyey magacna way leedahay ama markaa meel saray dee taagan tahay oo qof qiimo leh weliba arrintuna xaggeeday kasoo fushay mar haddii ka soo fushay in la ceebeeyo xa ka baqan maayo arrintaasi qaar soo mayta haddana wuxu uhi innii akhaafu llah innii akhaafu waa arrin aad iyo aad u cajiiba waxaa ka mid ahaa rajulu tasadqa bisadaqati waxaa ka mid ahaa rajulu tasadqa bisadaqatin faakfaha xataa laa taclam shimaaluhu ma tunfiqi min okaynu haynaa waxaa ka ahaa allahu mustacaan rajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa qof ilaahay meel gaaro ku xusayoo indhihiisu ay soo burqadeen markuu ilaahay alla xasuustay dikrigaa ilaahay baa ka oohiyey marka khaaliyan macnaheeda waa maxay dadku ma arkayaan wey oo dee xaggaasa ikhlaaskii u sii dhow khaaliyan maaha oo keliya inuu meel cidlaa joogo hadduu meel cidlaa joogo waa xadiisku daahirkiisu tilmaamaya waa sax lakiin waxay culimo badan tilmaameen dadkaba ha ku dhex jira hadduu doonee laakiin laysa hunaaka axadu yatafatanu lahu qof u fiirsanayo aanba ogeyn ma jiro isagoo dad qofkii dadkii dhex fadhiya baa laga yaabaa inuu ilaahay subxana wa tacala xuskiisa la ooyo lakiin aan cidi dareensanayn inaan cidi dareensanayn waayo xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa in cadceeda lasoo dhaweyn doono lakin dad loo hadhayn doono ay jiri doonaan maalinta qiyaamaha iyagu dhibta aan arki doonin fursadaasina rag iyo dumarba way taagantay xadiisku rag buu cayimay laakiin marka laga reebo culimada alimaam alcaadil inta kaleba dumarkiina way soo gudagelayaan oo xataa qalbiga masaajka kasoo laalaado salaadii weeyaan ila waxa masaajka ugu imanaya waa salaade waa shidat lihtimaam bisalaa siduu salaada ugu dadaalayo imaam alcaadil xataa dumarkii meel bay kasoo gudageli karaanoo haweeneydii ciddii matalan caruurteedii iyo ubadkeedii iyo inay u cadaalad samayso in wanaajiso ilan qof waliba intii loo dhiibay waa mas-uul ka noqonaya iyaduna way kusoo way soo gudageli kartaa وعن cقبة بن cاmر رضي الله عنه qال وxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi slى الlaه عaليه وasلم oo yaquulu la kullu mri'in qof kastaaba fii dili sadaqatihi wuxuu ahaaday fii dili harhka sadaqatihi sadaqadiisa xataa yufsala bayna annaas xataa yufsala ay xataa yuqdaa ilaa la kala xukumaayo bayna annaas dadka dhexdooda rawaahu ibnu xibbaan walxaakim xadiiskanna waa saxiixa wuxuu tilmaamayaa sadaqadu faa'iidooyinka leeda waxaa ka mid ah in maalinta qiyaama loogu horeyn doono qofkaasi kulu mri'in fii dili sadaqatihi xataa yufsala beyna الnaas sadaqadaasi inay badan tahay iyo inay yartahay xadiiska mu kala sheegin mid mar baa laga yaaba qof in yar bixiyey inay wax weyn noqoto oo de qofki intaaba mooye wax kale haddii aanu haynin intaasi ajarkeedu wuu badanaya iyadoo laftigeeda yaraan maayo xataa yufsala beyn الnaas intaa dadku dee banaanka la jooga ee carasaat alqiyaama waa inta dhibaatada ugu sii badanna ay jirto ee cadceedda la soo dhaweynayo la dhididayo ee dhibaatadu taaganta marka yowm alfaslina waa ka ilahay ku tilmaamay yowm alfasl qiyaamaha maga magacyadiisa waxaa ka ah maalinta wax la kala saari doono ee qof waliba xaqiisa u heli oo yafsul alfasl waa shaygu shayga markuu ka gowan yahay faslun marka imika baabka la leeyahay waa faasilun kii horu cashar ka haro halkaasu kale uu ka go-an yahay baabkaasi وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه عن النبي slى الlaه عليه وسلم qال wuxuu yihi أyuma mslimi mslimkii kasta ee kasaa huwiya mslima qof mslima thawban maro calىa curyin qaawanaan ka huwiya aradnaan qof muslim oo kasta oo qof muslim oo aradan huwiye maro kasaahu llahu ilaahay baa huwiya oo u xidha min khudri اljannati jannada dharkeeda cagaaran wa ayumaa muslim muslimkii kasta adcama quudiya musliman qof muslima ah. calaa juucin gaajo ka quudiya adcamahu llahu ilaahay baa iyaa quudiya oo ka quudiya min himaari اljannati midhaha jannada wa ayumaa muslim muslimkii kasta ee saqaa waraabiya muslimin qof muslima calaa damain haraad ka waraabiya saqaahu llahu ilaahay baa waraabiya min araxiiqi sharaabkii almakhtuum moorgaraysna ayaa ilaahay subxana wa tacaala ka waraabiya rawaahu abu dawuud wa fii isnaadihi liinun ay dacfun laysa bishadiid dacfi aan sii darayn ayaa ku jira weeyaan markaa rag la isku khilkhilaafay xagga sixadooda iyo wax lamid ah iyo xadiisku ma mawquuf waa marfuuc laakiin wallahu aclam xasan baad moodaa xadiisku inuu dhowey marka xadiiskani wuxuu tilmaamaya fadliga adiladan waxaa mawduucyadan ka hadlayna intaasoo daliil oo kalea tilmaamaye horta alixsaan ilى الnaas walixsaan ilى اlmakhluuqiin waa min afdal اacmaal iska dhaafe bani aadam iska dhaafe rasuulku muxuu tilmaamay kulu kabidin radbin ajrun beer kastoo qoyan ajar baad ka helaysaa haddaad waraabiso ay muxuu rasuulku sheegay alayه الslatu slaam gabar baa loogu dambi dhaafay ay ay waraabisay gabadhaan dumarka wanaagsan ahayn oo intay haraadi ceel ka soo cabtay ayaa markay soo baxday waxay aragsay aygii ay ciidda cunaya haraad awgii oo dee ceelkiin aan ku dhaadhici karayn markaa intay ku dhacday ceelkii ayay biyihii usoo dartay kufkeedii kabteedii dabeetna saasay ku waraabisay dabeetna ilahay wuu dembi dhaafay de qof muslimada bay horta ahayd marka hore wey ilan intaasoo kaliya looguma dembi dhaafeene laakiin dee kabaairta iyo dembiyada waaweyn xayawaan bay waraabisay bal qofka bani aadam waraabiye ka war ikhlaasna wuu ku jiray oo niyad wanaagsan ba xaaladdaa ku jirsay bal ka qofka intaasoo qof waraabinaya bal ka war markaasa awgeed sadaqooyinka la bixiyo waxa ugu fadliga badan waxaa ka mid ah biyaha nebiguna alay slatu salaam nin baa weyimi markaa yihi u sadaqayso wuxuu yihi calayka bisaqyi biyaha gaadhsiintooda amba waraabintooda ku dadaal markaa qofka awooda inuu waalidkii amba ceel u qodo amba berked u qodo amba dee biyo kale uu cid kala siiyo haba yaraatee maalinna ha noqotee oo waalidka u niyoodo waa fadli weyn baa ku jira halkan waayo biyuhu waxay ka mid yihin waxyaala loogu baahida badan yihi ee daruuriga ah hadduu qofku daqaa'iq waayo uu laga yaabo inuu halaagsamo intuu qofku gaajo u adkeysan karo intuu haraad u adkeysan karo keebaa sii daran keebaa sii keebuu gaajo u adkeysan karaa ma haraad ku adkeysan karaa mise gaajada xagga muddada marka la eego gaajada ayaa dheeraan karta labadaha xadiisku waxaa kaloo tilmaamaya nafcu naas bu horta si guud u tilmaamayayo qof matalan aradan oo wuxuu xidhab haysan qofka qof mus muslimka ah ee wax siiya qofka kalena uu muslim yahay ajarkaasu helaya marka gaalkiiba ajarka laga helaa laakiin qofka muslimkaah wuu kasii xag jira isagu qofka quudiyana min himaar اljana marka khudrina dee ilaahay baa subxana watacaala tilmaamay inay inuu dharkaa jannada yaalla iyo waxa yaallaba akhtarna uu yahay oo halkaasay baroqada ka jirta xadiiska inta dambena waxaa tilmaamaya ayuma muslim saqa musliman calaa damin saqaahu allahu min raxiiqi maktuum alraxiiq waa sharaab gaara oo maktuumna waxa weeyaan cidimay cabin marka hore cidina ugama dambeyso alraxiiq waa sharaab saafi ah oo sharaabka jannada ka mid a وعن xakiim بن xisaam radi الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu alay slm qala wuxu uhi alyad اlculya gacanta sareysa ayaa khayrun ka khayr badan min alyad الsufla gacanta hooseysa wabda ka bilow biman tacuulu cidaad quudiso biman tacuul ay biman tunfiqu calayhi cidda ay nafaqadiisu waajib kugu tahay ubadkaaga iyo xaaskaaga iyo ka bilow wa khayru sadaqati sadaqa waxa u wanaagsan can dahri hinan wixii ka sareeya kaaftoon can dahri wixii ka dheeraada hinan kaaftoon man yastacfif qofka is dhowra yucifuhu llahu ilaahay ba dhowra waman yastaqni ninka iskaaftoonsiiya ee su-aasha dadka iska kaaftoonsiiyana yuqnihu llahu ilaahay ba qani yeela mutafaq aleyh wlafd lbukhaariy wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi qiila waxa la yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati afdalu sadaqateebaa u wanaagsan qaala wuxu uhi juhdu lmuqili juhdu waa dadaalka uu bixiyo almuqili kii maalyarawga ah ee aladii huwa qaliilu lmaal haddana wax bixinaya wabda ka bilow biman tacuulu ciddad quudinayso akhrajahu axmedu wa abu daawuud wa saxib ibn khuseyma wabnu xibbaan والحاkم xadiiskana wuxuu sii dhiiriga leeyaha un sadaqada waxa uu sheegay xakim بن xiزaam inuu rasuulka wax weydiistay dabeetana uu siiyey haddana weydiise uu siiyey dabeetana uu markaa rasuulku sheegay su-aashiiyo si ay u xun tahay hadda nebi maxamed عalيه الصلاatu maadaama imaamkii muslimiinta ahaa waxba la weydiisan kara asalku markaa su-aasha xukunkeedu muxuu noqonayaa in qof wax la weydiistaa ama dadka la weydiistaa culimadu waxay leeyin waa muxaram oo xaaraan laakin de goormay xalaaloobaysa markay xaajo ay taallo ayay xalaaloobaysa rasuulkana alay slat slam tilmaamay suxtun yaakuluhaa saaxibuhaa suxtan waliba xadiiskaasina waynu arki saan filaya marka su-aasha dadka in la yska ilaaliyo waa laazim laakiin inuu rasulku wuxu uhi alay slat slam min weydiisanaya mayno fi amrin laabudda minhu arrin dee daruuriya aw amba uu weydiisanayo imaam qof dee madaxa qofkaa madaxda isagao xoolihii ummaddu haya oo isagu wax gaar uu leeyay maaha su-aasha isaga la weydiistaa way ka duwantay su-aasha qof gaara la weydiisanaya marka isaga qofkii waxbuu ka weydiisan karaa ohan karaa war xoolaha waxa layga siiya shardina maaha madaxweynuhu inuu dadka oo dhan wax isku mida ah uu siiyo nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam rag buu waxu badan jiray iyadoo yihi kuwa aan waxba siin baan ka jecelay haddama garate sababto wax kale ma imaamki iimaankiisa lagu soo joojinaya ama baahidiisa maanta badan markaa dee mushaharka iyo waa gaar wixii ay shaqo ay qabteen shaqada waa gaar iyadu lakin tusaale ahaan dadkaa u tegaya qofka madaxweynaha hadduu mid xoogaa u badiyo hadduu mid u yareeyo hadduu mid yar raalli ah maanta waxba kuma haye waa wax dhici karaa gacanta wax bixinaysa alyad اlculya hiya almunfiqa alyad اlculya hiya almunfiqa walyad الsufla hiya alaakhida waxaan filaya ma in boqol kiiba boqol mahoba nimanka suufiyada qaar ka mid a suufiyada o dhan de iskuma jiraane ayaa waxay idhahdeen ba alyad اlculya waa tan u qaadanaysa wax oo iyagu su-aashaabay wax wanaagsan ka dhigeen waay haddaba haddaad wax bixinayso horta ciddii aad lagu ah, biilkiisa ku waajibay ka bilo amaba ciddii qaraabada ahayd aabbihii iyo hooyadii iyo hadduu qofku isagoo reerkiisii dayaca yidhaa sadaqaan bixinaya tusaale ahaan ubadkiisii way dayacayiin oo waxama siinayo sadaqaanu bixinayaa buu leeyahy amba sadaqadaasi ma qaybsamayso ubadkana daruuriya inuu ku horreysiiyo maxaa wanaagsan maxaa wanaagsan maxaa waajiba ubadkiisa ilan waa lagu dembaabaya ubadkaa dayaceedoodi ya kafaa bilmari isma an yudayica biman yacuul bu nabg yuri ala sl qofka waxaa ugu filan ciddaa uu quudinayo inuu dayaco haddaan dembi kaleba loo raadin markaa tanna sunayha sadaqadan ciddan kale la siinaya laakin qoladan daruuri ba ahayd sadaqada qaraabada la siiyaana sadaqatun wasila bu nabg yuri mar kale markay kuu gudboonaadaan laba qof oo mid qaraaba iyo mid kale ka qaraabada in lagu sii horreysiiyo ayaa si ajar badan haddana wasilatun wa sadaqatun wasila bu nabig uri ala waana xidhiidhin qaraabadii la xidhiirinayo waana sadaqa waa si guud laakiin mararka qaarkood baa laga yaba kaa qaraabadaaday dee inuu xoogaa yar iska haysto laakiin kan kale uu aada u baahan yahay oo ay dee tahay in kaa lagu horreysiyo xadiiska qeybta hore wuxuu tilmaamaya khayru sadaqati can dahri kinan can dahri kinan waa maxay ma kana اmتصadiq bihi غayr muxtaaجin ilayh لنفqة عyaalih وأhlihi وla yxtaaج لسdاad الdayn عan nfسih وqad dakra الkhaطاabiyu أna lفظ ظhr yuzaad fي mثli hada إشhbaaعa lilكalaam waa macnaha lafdigan dhahri macnihiisu waaba ishbaac oo kale weli ishbaac waxa weyaan waa hadalkun baa lagu sii dheereeyey kelmaddu waxa weyaan ma kaana can ghinan ayay kelmaddu kukaa ku joogsanaysa oo maca macnahaan wey ilan xadiiska nabiga sidiisa lagu qaadanaya alayه الsلatu sلام marka waxa weeyaan qofku sadaqada u fadliga badan waxa weeye sadaqada aanu xaaladaa u baahnayn xoolaha de waa loo baahanya lakin waxyaalihii daruuriga ahaa ilmihiisii uu meel buu dhigay waxbuu siiyey xaaskiisii daynkii lagu lahaa uu iska bixiyey oo culimo badan baa tilmaamay iyadoo dayn lagu leeyay qofka sadaqad bixinba maayo ay marka markuu intaa meel iska dhigo waxa dheeraadka ah inuu bixiyo ayaa u fadli badan xadiiska xadiiskan dambena muxuu tilmaamay abu hureyra juhd lmuqili soo maaha waa qof aan wax badan hayninoo intii yaraydu hayey wax ka bixinaya weliba marka waxa uu sheekhan aan hayay kitabkiisa o kale u yihi xafidahu llah wahada la yunaafi ma qablahu min ana khayra الصadaqati ma kana can dahri ghinan liana dalika yakhtalifu biاkhtilaafi axwaali الnasi fi الصabri calى alfaqati wالshidati wاlاktifaa بأqل الكفاية وذلika أن mن kاna lah maal أna man kana maalه أqل ثuma jaada fahuwa أfضل miman kana maalه kaثيirا faman اتascat أmwaalه وتصدق بألف dinaari faإnaha la تuqاas bman تصدق bdinaari ykun huwa الfاضل عan xاaجaته faإnahu kulama dacat الxاaجaة إlى الmaal وجاada bه kana dalika daliila عlى رغbته fيma cinda الlahi taعalى وطلب ثawaabihi وridwanih macnaha wad fahanteen maan filaya waxa weeye isma diidayaan whada laa yunaafi maa qablahu min ana khayra sadaqati ma kana cala dahri hinan wixii dheeraad ka ah ayaa horta asal ah waayo dee daruurigii waa inu horreysiiye soo maha laakiin mararka qaarkood ayaa dadkaa kala duduwanoo lianna dalika bykhtalifu biikhtilaafi axwaali الnaas fi sabri cala alfaqa washidda dadkaa kala duduwan nin baa hadduu waxaan isaguna aan sabri karayn ama reerkii aan usoo shaqaynayn kaa maxaa u fadli badan in horta daruuriga horeysiiyo soo maha laakiin nin baa isagu sabirka iyo gaajada iyo ku sabir karayaayo qofka in iska horreysiiyo dee ajarkiisa wuu sii badan waana sidii saxaabada camalkoodu haynta badan ninkii caruurtiisa rasuulka ala slat slam nin baa yimi aada u durufaysan rasuulka qoysaskiisii amba xaasaskiisii buu ku yihi yae eh, ma haysaan iblaayu maya bay tiri maya maya war yaa kaxaynaya nin ansaarta ka mid ana kaxaynaya markuu gurigiisii tegeyna islaanti waxay tihi waxaa yara dabka saareen carruurta u karinaya may wax kaloon hayaaba yaraatee ma jirto ila innaga kuweena xataa fuqarada ah halkay taagan yihiin iyo kuwoodii aqniyada ahaa kuweena fuqarada ah ka sarreeya kuwoodii aqniyada nolosha qaabka loo nooliyay kala dudwanaaday oo waxyaala badan imika daruuri an berigaa daruuri hayne aba daruur laga dhigay dabeetna markaa ciyaalka seexi buu oh, marka hore mashquuliyo ciyaarsiyo marka dee adu ciyaalkaas seexdaan martida aynuu yeedhno ninka martida haynoo yimaado dabadeedna laydhkana baktiy shamac yar baan shidanaya oo xaydh ku baxaya ama saliid ku baxaya marka ha mooda ina inaguna wax cunayno ilan haddii uu arko dadkii halkan oo halkan fadhfadhiyo wuxuna ay iska yaryihiin oo isagiina uu markaa waxba ma cuni karaya ninkii martidaha marka rasuulku kusoo kalay alayh الsalaatu wasalaam xadiiska waa ka saxiixa ku yaala loo soo qaato cajibka oo kale cajabka oo kale caqidal waa sidee insha allah waad ku gaari doonta markaa rasulku muxu yhi alay slat slam cajib allahu min fulani wa fulana ilaahay xalay wuxuu la tacajubay hebel iyo heblaaye say sameeyeen marka wayuhiruuna calى anfusihim walow kanat bihim khasaasa ay xaaja ansaarta ilahay muxuu ku ammaanay inay iska horreysiinaya muhaajiriinta iyagu haba baahnaadane waxay dhahdeen muhaajiriintu ansaarta cid ka wanaagsan maanaan arag timirta wanaagsan annagayna siin jiray timirta xun iyagaa la hadhi jiray inaguna marada hunka aad ka baxdaynu miskiinka siinaa markuu qabiisku inagu dul cadaado xabadaas waan miskiinkan siinaya kana iska daata ya markaynu isla so <laughs> inta badan saa ma ah, qofku markuu la markuu daalo daalo ayuu odhanaya dee haatan masaakiintan siinaya amba hambada soo hadhay ee meelaha ku raagtay ayaa loo dhaya miskiinka la siiyo markaa dadkaasi ninka is-og inuu sabrayo matalan abubakar radi allahu canhu maxaad uga timi baa lagu uhi reerkii soo maha ilaahay rasuulkiisaan uga yimi wixii hayay ba keena cumar bin khadaabna maxaad uga timid nisf ani an ugu yimi ilaahayna waa ka yidhi subxana wa tacala walaa tajcal yadaka maqlulata ilaa cunuqik walaa tabsuda kula lbasi fatacud maluuman maxsuura soo maaha dee sidaana ha noqon sidaana ha noqon say somalida ihahdaan bay ayaddu tilmaamaysa waay abubakarna soonka wii bu marka waxaa lagu fasiray abubakar qofka og inaanu dareerkiisana dayacayn lakin sabri karaya ee aanay naftiisu raacaynin maalkaa uu bixiyey ilan qof baa intuu yaro qiiloodo markuu maalka bixiya haddana niyadda ka daba geenaya war ni maad la soo hadhid war maad yaro kala hadhid amba ha dhowrka halkan la canaanto maluuman maxsuurante la canaanto dadkuna canaantaan hahd maxaad iskaga dhexdhexaad marka horeba ka dhigo xaaladay ku kala xidhanta xaaladay ku xidhan oo adigoo maanta adigu soo quraacday laakiin qadadii u baahan ayaad aragtay mid aan qadaad seegeysaa xataa quraacdii soo cuni iyo cashadii dabeetana inaad tiraahdo war balkaasaynu siinayna maanta aynu iska gaajoona iyagu daawiyeyn ba xadiiska ku jirtay labadii saxaabihi xaas ninkii iyo iyagoo bog laaba bay maalinta habeenkaa lakin culimadu way kusug carruurta waxa laga yaaba dee wixii daruuriga ahaa wax kamida inay helaan marka hore ya oo wuxuuna ay carruurta cuneen juhd muqili iyo maa kaana can dahni kinan waa laba xaaladood sadaqa waxaa u wanaagsan bu nabig uri ala slam wixii adiga kaa dheeraada daruurigii waa asalka siday tahay markaa laakiin maxaa u fadli badan ba haddana marka lala weydiiyo wuxu uhi juhd lmuqil dee hadalka nabigu ism iskama hormariya alayh isalaatu wassalam ila waxa leeyahay dadka xaaladooda kala duwanoo ninka maal maalyarowga laakiin sabraya ee wax ka bixiya maalkiisaa yar iyo n intuu ninku intuu maalkii ku farabatay xoolo badan haystee in badan bixiyey waxaa la arkaa inuu fadli bato kan yar bixiyey waayo ninka intaa yar iska soo gooyey maanta idinkaan idinku tusaaleynaya idinka laftigiina idinku tusaaleynaya waxaa laga yaabaa iska wada arday weeyaan waaa laga qofku hadduu bato laba kun iyo saddex kun iyo meelaha jeebka ku haysto u koob shaah iyo xabad samuusa <laughs> o alxamdulilah horta intaas <laughs> hadduu arko maanta isagoo afar ku sitay oo haa koob shaaha iyo laba midhoo ku cun nin saaxiibkii aan koobkii shaahaba haynin inuu labadii saamuuska waan iska daynaya war laba shaah in cabayna kaale ya hadda isaga ku odhan mayo iska daynaya kaale si kale ugu dhigay lan isage wuxuu soo doora kaasine laakiin inuu dareemu idhaahdo aynu shaaha wad cabno waa juhd lmuqil waxaa laga yaabaa labadaa kun inay ka fadli bataan nin laba boqol oo kun bixiyey oo somalilan mar labada mararka qaarkood oo de lacag badan haystay markaa isagu ilaan inta yar baa nafta uu kasoo gooyey qofkan iyo waana sababta saxaabada ridwan calayhim markaa niyadda iyo ikhlaaska iyo waxan o ka qayb qaadana shayga weyneynaya iyo xaaladdan qofka uu ku sugan yahay iyo saxaabadu muxuu rasulku uri alay slat o laa tasubu asxaabii falow أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما balaqa نصف axadihim ما بلغ mudda أحدهم ولا nasiifa horay saxaabadeeda hacaaya buu nabig uri alay slat slam midkiin hadduu bixiyo buurta uxud oo kale oo dahaba buurta uxud intay laegtay wax la koobi karaba maaha oo mid iyaguna ay bixiyaan ma gaari kare ka intaa leeg intaa bixiyey ka bixiyey mudka labada gacmood isku geeyay ama nasiifa barhkii ma gaari karo markaa sadaqada dahabkii ah, aad bay u kala farabadin waa la isku barbar dhigi kara ma agga tirada marka la eego laakiin xagga niyadda iyo xaaladii ku jireen iyo waxaaso dhan ba kaga qayb qaadanaya saxaabadu dadka miyay ka salaad badnaayeen taabiciinta ka salaad badnaa maxaad ku caddaynaysa tabicintu ka salaad badnaayeen way ka soom badnaayeen haye barak allah fik saxaaba waad mahadsantahay saxaabada iyagoo rag ragga qaarkood baa laga yaaba toddoba sano sideed sanaba inay sii joogeen soo maahanba labaatan sanaba bal ninka ilaa caruurnimadiisii islaam ahaa ee sideetan jir iyo toddobaatan jir ku dhintay intaana salaadii khayr waday ee haddana ninka shanta sano joogay uu ka fadli batay ka hor shan salaad joogaysa ninka nebi maxamed arkay aleyh isalaatu wasalaam sacad binu mucaad sow carshiga raxmaanku ubu dee shan iyo soddon jir ku dhintay horta dadiisa ila saxaabad badankooda dhalinyar ay ahaayeen nebi maxamed alayh salatu slam saxaabi lagu leey u ka weyey ma aragtay way jiraan oo cabaas iyo kamid aha waa naadir raggaan darkayso dhan way kasi wada yiriis nabiga alayh slatu slam nebigu markuu afartan aha waktiga dadkan kaloo dhaminaa cumar bn khadaab lagu leey u islaamay cumar nebiga labayo toban sana ka yaraa dee raggiina halkan fadhiya qaarkood buu leegaa kuwa yaryar baa sheegay dhalinyarta dhalinyarta lakin macana dhowr iyo soddon jir baa laga yaaba inu ahaa markuu islaamay waliba lix sanod dib sii joog ragga qaarkood labaatan jir dhowr iyo toban jir sidaanay saxaabadu u da-yaraayeen marka haddana salaadii faraha badnayd waxa ka fadli badnaatay nebiga alay sla slam ay arkeen duruufta ay ku jireen xilli ninka aakhiru zamaanka sunaha ku dhegan markay bidcadu farabadato ninka sunnaha ku dhegaya iyo ninkaa marka dadku wada sunihii wada qaateen soo ma kala duwana dabada addiinu ariiba wasayacuuda ariiban soo ma ariibnimadan waaj waayo xaaladan iyada rasulku muxuu ku shabay ala sl qofka sunaha kudhegan waqtiyada qaarkood noqon doono qof dhibiil daba gacanta ku haysto kale soo maaha daba ayaa ku adkaysanaya dadkiibaa si wada kala bidcadii baa caadi laga soo dhigaya kii sunaha waday baa la qariibsanaya markaa dad badan baan adkaysan karayninoo imikadaa laftigeeda dhalinyarta ad arkayso qaar badan ubaa kolba aad arkeysa isagoo ictisaam meelaha ya shaah la caba ah, amba la sharaaba sharaab iyo shaah keliga uma jeedeen <laughs> amba meel kale ubaad arkeysaa ninka hebel hebel bay ka yar shaqaaleysiiyeen <coughs> afkay u yar macaaneeyeen ya marka gebigiis waa waxoogaa yar culimadiisna dacadi salafiinta waxama bixinayaan oo waxama hayaan oo saasoo amba mega hebel ba halkaa iga so hor mid baa lagu yhi war maxaa ku dhaco niyo maalin ba iga soo horbaxay oo hebelo uu islaami waaye isma odhanin oo niyo malaa talo meel kale ku maqnaa malaha sidan kale weeyaan cudurdaar ma keenayo marka dadkaasi waan uga socdaa maxay ahaayeen saxaabadaasi duruuf adag bay ku jireen soo maha dagaal bay soo galeen way gaajaysnaa way haddana saasay da u dadaalayeen de ajarkooda wax la gaari karaya ma waxaa la is weydiye mucaawiya bin abi sufyaan labaatan sano muslimiinta u talinayay waa saxaabi waxa xagga marka la eego ummadda iyo siday ahayd laba saniyo barhuu cumar bin cabdilcasiis haystay waa kuwa khaliifat lkhaamis qaarkood yihahda ayaa hadda laakiin dadka uga wanaagsanayd marka la eego si marka loo eego haddana waxay ku leeyihin cumar bin cumar bin cabdilcasiis taabiciga aadka u fadliga badani hal maalin oo uu mucaawiya rasuulka raacay caleyh isalaatu wasalaam oo jihaad u raacayoo boorhku lugihiisu ay soo boorabeen ayaanu gaari karin cumar bin cabdilcasiis marka lagu leeyay selafkii hala raaco selafku waxaad u haysataa wax yaroo iska riwaayadoo laga sheekey sheeganayo waa raggii ragga ahaaye waa raggii diintan ku soo gaadhsiiyey qur-aanka ilaahay soo xifdiyey ee xadiiska soo xifdiyey ee u gaajooday u jihaaday ee u cibaadaystay ma wax isaanabaad wax yar iska dadkan caadiga isaga ka sheekeynaya baad moodaysa waa raggi ragg ahaaye aynu leenahay ilaah camalkoodii ma hayne ilaahow iyagana raaci wa alxiqna bisaalixiin aynu leenahay de ilan camal iyo wuxu dhow toona ma laakiin aynu leenahay ilaahow adiga dartaa baan kuwa u jeclaanee dariiqoodii ilaahowna raaci oo rasuulku yuri ala sla slam almarhu maca man axaba yowma alqiyaama araayta man man axaba qowman walama yalxaq bihim buu nabiga ni weydiiyey alayh isalatu salaam bal waxaad ka warantaa qof cid jeclaadayoo walamaa yalxaq bihim aan soo gaadhin muxuu rasulku yuri alayh slat slam almaru maca man axaba yowma alqiyaama anas bin malik wuxuu sheegay xadiis siday ugu farceen almaru maca man axaba yowma alqiyaama sidanu xadiiskaa ugu faraxnay buu yihi marka islaamnimada laga reebo wax kalo an ugu farxnay ma jiro waayo wuxu kuli anoo nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar baan jecelahay camalkoodiina maan samayn laakiin jacaylka aan jecelahay baan sida waa lagu raacin doona haddaba waa isla waa saxaabiga anas bin malik xadiiskaasaan ugu farxay bu kuleeyahy aan ugu farnay islaamnimada marka laga reebo wax kaloo an ugu farnay ma jiro almaru maca man axaba yowma alqiyaamati hadalku wiila yar dulkay oo su-aasha yar gashee waxaa keensanaya juhdulmuqiligan sadaqadan yare qofku bixinaya wa laga yaaba sadaqada yaruu bixiyo iyo mid mid weyn bixiyey oo labadaba ilahay dartii ay ka ahayd inay sii kala ajar bataan xaaladda iyo duruufta jirta awgeed qofkaasi qofkaa isagiiba u baahan ee isagoo u baahan haddana wixii naftiisi ka bixiyey wayuhiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa iyo qofka maasha allah iska dherigsan ee wixii dheeraadkaana bixiyey dee labadooduba ilahay agtiisa ajar way leeyihin shaki kuma jiro laakiin way sii kala ajar badanayaan way sii way sii kala ajar badanayaan alyad culya an xakim bin xisam radi lahu anhu an nabiy sal la ala sl u alyad culya gacanta saraysa khayru ka khayr badan min alyad sufla gacanta hoose wabda ku bilow biman tacuul cidaad qooriso wakhayru sadaqati sadaqa waxaa wanaagsan can dahri qinan wixii ka sarreeya an qinan kaaftoon wixii dheeraadka ah kaaftoonaad ku kaaftoontay waman yastacfi qofka isdhowransiiyey yucfu lahu ilahay u dhowransiiyey qofka su-aasha dadka isagoo baahi ay hayso isticfaaf waa maxay qofkii baahi baa haysa inuu waxweydiiso dadkii ama daruuray ku tahay waxbay ku tahay lakin is ilaaliya iska ilaaliya cidu waxba weydiisan ilaahay baa siiya wuxuu ku dhowrsanaado amba ilaahay niyadiisa ayuu ka dhigaa mid ani o inama alghina hina nafs waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska qofka dee su-aasha bani aadamka isku fura xadiiska laaba tilmaamayey ilaahay baabka faqrigumaysan kusii furaya waman yastaqni ninka iskaaftoonsiiye iska dhiga inaanu dadka u baahnayn istiqnaagu waa maxay baahi way haysa qofkan laakiin wuxuu iska dadkii inaanu u baahnayn buu istusayaa yugnihu llahu muttafaq caleyh yaxsabuhum ljaahilu aqniyaa min atacafufi ka aan xaaladooda garanaynin ee jaahilka kaa xaaladooda wuxuu u qaadanayaa inay yihiin maal maalqabeen dhowrsoonida ay ka dhowrsoon yihin su-aasha awgeed wacan abi hurerata radi allahu canhu qala wuxu uhi qila waxa la ya rasul rasuulka ilaahy ayu sadaqati afdalu sadaqatee wa wanaagsan qaal wuxu juhdi juhdu lmuqili juhdi wixii uu ku dadaalay oo uu bixiyo almuqili kii maalka yaraystay wabda ku bilow biman tacul ciddad quriso وعن أبي هريرة رضي الله عنه qala wuxuu yihi qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم تصدقوا صدقdaysta faqala rajul nin ba wuxu uhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahay cindii dinaaru dinaar baan hayaa qaala wuxu uhi taصدq bihi ku sadqadayso calىa nafsiga naftaada ku sadqadayso qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kalaan hayaa qaala wuxu uhi taصدq bihi calىa zawjika xaaskaaga ku sadqadayso qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kalaan hayaa qaala wuxu uhi taصدq bihi calىa waladik ilmahaaga ku sadqadayso qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kalena waan hayaa qaala wuxu uhi tasadq bihi calaa khaadimika shaqaalahaaga ku sadaqadayso qaala cindii aakharu mid kalaan hayaa buu ihi qaala anta absaru buu ihi adigaa og adigaa u aragti dheer adigaa u adigaa yaqaana halkaad dhigaysa kaasi mar haddaad lagu soo kashasheegay kaanac meel ku haboonun rawahu daawud wanasai wasaxi ibn xibban walxaakim markaa shaygii daruuriga ahaa inu qofku naftiisa ku horreysiinayo ayaa laga qaadanayaa dabeetana ubadkii iyo xaaskii iyo ciddii kale ama xadiis kale rasulku wuxu uri alay slat slam dinaaru anfaqtahu fi sabiili اllah wadinaaru tasadaqta bihi calaa miskiinin wadinaaru anfaqtahu calaa ahlika acdamuha ajran aladi anfaqtahu calaa ahlik dinaar aad miskiin ku sadaqadaysatay iyo dinaar aad reerkaaga iyo carruurtaadi iyo xaaskaaga ku sadaqadaysatay waxaa sii ajar badan kaad xaaskaaga iyo reerkaaga ku sadaqadaysatay وعن caiشha رadي الlahu taعala anha qalat waxay tii qala nabiyu salى الlaه alay sl nabig wuxu ida anfaqat hadday bixiso almaratu haweeneedu min طacaami beytiha cuntadii gurigeeda hadday wax ka bixiso غayra mufsidatin iyadoon fasaadinaynin kaana laha ajruhaa ajarkeeda yeelanaysa bima anfaqat waxay bixisa awgeed walizawjiha ninkeeduna ajruhu buu yeelanaya bimaktasaba shaqadii uu soo shaqeeyay awgeed walilkhaasini furahayihina ninkii ilaalinayay maalkaasee furihi iyo wax lamid ahayey milu dalika khasnadhayihi milu dalika isna intaa leg bu leeyay laa yanqusu ka nuqsaami maayo bacduhum barhkood ajra bacdin kuwa kale ajarkooda shay-an waxba ka nuqsaamin maayaan oo gabadhii sadaqaday bixinayso inay bixin kartaa laga qaadanayaa iyadoo ninkeeda u sheegin lakiin si guud waa inay ogaan ogolaanshahaasi marka in sha allahu waynu halkaas aynu ku waynu dhamaystiri doona